bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu tacaala fi اlmuqadima wa hiya smun wa ficlu wa xarf waxaan hadda meeshaan ka gelaynaa kelimadii aan soo sheegnay oo niri qowl mufrad musanifka sharxeedi uu ka soo baxay markaasuu noo fasiraa buu leeyahay markii qowl mufrad la yidhaahdo waa macno yar oo kooban oo u baahan faahfaahin iyo ulajeedada in la cadeeyo markaasuu ku yiri wahiya kelimadii ismun weeyaan wa ficlun weeyaan wa xarfun waa kelimadii intaas midkood bay noqotaa hadda cibaarada musanifka akhar min macna bay isticmaali kartaa oo in la yidhaahdo wahiya ismun wa ficlun wa xarfun in laga fahmo kelimo waxaa la yidhaha wixii saddexdan ka kooban saddexdan hadday isu tagaan kelimo ma aha kelim weeyaan laakiin wuxuu ula jeedaa kelimadii taaratan waxay noqotaa isim keligeed oo sida moxamed iyo cali cuhmaan mar ficil keligeed ay noqotaa inkastoo aan la tasawuri karin ficil oo aan faacil lahayn iyo ama xaraf ay noqotaa min iyo calaa iyo ilaa oo kale marka macnihii waxa weeyaan wahiya ismun waa aw ficlun aw xarfun saasay macnihii ka dhigan tahay ee saddexdaanoo isu tagtay yaa kelima ah ma ahee saddexdan midkood baa kelima ah oo ficilkii keligiis kelimaa looleeyahay xarafkii keligiis kelima weeyaan isimka keligeed kelimo waa ayib marka taas waxaa lagu magacaabaa kelimadii aqsaamta ay ka kooban tahay bimacnaa al alati tatarakabu minha alkalima waxa weeyaan ima an takuna isman aw ficlan aw xarfan ama ida اجtamacat hadihi ثalaثة fahiya kelim walaysa bikalima marka musanifku wuxuu leeyay lama dakartu sharxi markuu galay xad alkalimati kelimada xadkeeda xad waxaa lagala jeeda tacriif markaan sheegay bayantu waxaan cadeeyey anahaa jinsun inay tahay meeshaan marka bayantu waxaan cadeeyey anaha ana alkalima jinsun inay tahay oo kelima jinsi ah taxtahu thalaathatu anwaac saddex shay ay hoosgalayaan alismu walficlu walxarf marka wuxuu noo fasiraya hadirtaan wahiya smun wa waxarf wa xarf waاdaliilu cala اnxisaari anwaaciha saddexdan kelimadii anwaacdeeda inay ku kooban tahay fi hadihi halaata saddexda tan ah waxaa u daliila alistiqraau wadaliilu waxaa cadaynayo cala inxisaari anwaaciha kelimadii anwaacdeeda inay ku kooban tahay fi hadihi halaata saddexdan inayna ka baxsaneen waxaa cadaynaya alistiqraau fiiri mathalan ardayga waxaa laga rabaa mar haddii aada naxwo in taطbiiq camali alistiqraau hadda alistiqraa hadaa tiraahd khalad waa nudqigeeda liannahu kelimada alistiqraa ku jirto waxa weeyaan hamsadeeda waa hamsat lwasli markii in lagu dhawaaqa la rabo alistiqraa hadaa tirahd khata in la qariyaa la rabo alistiqraau in la yihahdo saasaa la doonay waa ku imaan doontaa hamsat lwasli goormay hamsat lwasli noqotaa goormay hamsat lqadci ay noqotaa asmaada badigeed sagaashan iyo shan waa hamsatu qadci waa hamzada ku jirto ilaa asmaa yaroo kooban uu ibnu maalik ku jamciye wa fi sministin ibnin ibni min sumc wahnayni wathnayni wamri'in wa taaniithin subc intaa keli a ah, yaa asmaada wax kaga jira hamsada hamsat lwasli oo min beyniha ismiga ka mid e. ismi hadirtaa markii hamsatulwasli markii ayada hadalka ugu horeyso waa lagu dhawaaqa yani waxaa leey ismun wa ficlun haddii laga hormaro wasmun a waaw haddii ka hormarto marka isimka oo kale hamsatulwasli buu ka mid yahay markaasuu fa ina culamaa hada alfani fanigan culamadoodii liannau fani kasta naxwo fani waa fiqhi fani waa tafsiir fani waa wahaakada marka fanigan oo naxwada culamada lagu yaqaano tatabacu way raacraaceen kalaama alcarab carabti kalaamkoodii falam yajiduu ma helin ilaa halaathata anwaacin saddex nooc mooye wax kale ma helin walow kaana haddii uu jiri lahaa bimacnaa low wujida thama meeshaas nawcun raabic nooc afaraad hadduu jiri lahay lacaharuu calaa shayin minhu shay asiga ka mid eh waa ku hor istaagi lahaayeen waa ku dul istaagi lahaayeen lacatharuu alcuhuur bimacnaa shaygii aada heshaa la yidhaahda marka marka daliilkan daliil istiqraa wa hadda lama dhihi karo ma daliil calى ana kalaam alcarab laa yakhruju can hadihi اthalaatha wاdaliil calى dalika qowl اllahi tacaala aw qowl الnabiy sal اllah alيه wasalam lama dhihi karo laakiin waxa weeyaan tatabuc wax la yidhaahdaa la sameeyey carabtu waxay ku hadashay markii lasoo koobaa la arkay kulu ma takalamu laa yakhruju can waaxidi min hadihi thalaatha daliil istiqraai aw ah istiqraa marka waa daliil istiqraa taam ah iyo mid naaqis ah hadii la yidhah sheygan istiqraabaa u daliil ah eh. hadii la tatabuco wax naqdiya laga waayo istiqraas taam baa laleeyahay haddii in la tatabuca lagu helo waxyaalo lagu qabsan karo mathalan axad اculamaa الnaxwiyiin yaa wuxuu iri waxa weeyaan isim shay kaloo raabic ayaa jirto markii la weydiiyey yaa la yiri maxaa waay shaygaas oo raabica ah markaasuu wuxuu iri shay lagu magacaabo alkhaalifa weeyaan markaasaa la yiri noo fasir alkhaalifa maxaad kala jeedaa markaasuu wuxuu iri alkhaalifa waxaan kala jeedaa asmaau alafcaal markaasaa waxaa la yidhi asmaau alafcaal macnaheedii waxa weeyaan adigaaba asmaa ku magacaawday oo mathalan eh, waxaa weeyaan nin jacfar ibni saabir la yidhaahdo yaa wuxuu leeyahay haddii tidhaahdid nazaali iyo sah iyo aamiin iyo weyha iyo wixii lamida asmaau alafcaala lagu magacaaba asmaau alafcaal ma nooc raabic baa mase waa saddexdaasay qeyb ka gelayaan siday culammada isku waafaqeen maadaama isim la yiri waa isim baa layidhi ficil ma ah laakiin waxaa ismulficli loogu magacaabay macnihii ficil amray ximbaarsan ficilka macnihiisay ximbaarsan tahay haddana waxa weyaan asigay naaib ka tahay marka waxaa layidhi waaa waxyaalaha lagu radiyo waxaa kamid e waxaa kugu filan baa loo yiri in lagugu radiyo adiga qowlkaada aa tiriyay asmaau lafcaal adigaa asmaa ku magacowday marka waxa weeyaan waa asmaadii alatii tanuubu can alafcaal marka hiya asmaa fi lxaqiiqa asmaa oo mabniyaadkay kamid tahay marka nazaali hadaa tira waa isim wuxuu khaali ou khaliifa ka yahay inzil hadaa daraaki tiraahda adrik haddii aad tiraahdid calayka oo bimacnaa ilzama wahaakada hayhaata iyo ay wixii lamid ah marka waxa weeyaan almuhim eh, istiqrahaas waa taam istiqrahaas waa taam daliil kale uma baahno marka luga alcarabiya saddexdaas midkooday ka kacdaa waxay ku hadashana intaas kama baxsano waxa weeyaan hadalkan intaasoo malaayiin kutub lagu qoray inay saddexdaas xaraf uusan ka baxsaniin waxaa la yaable waxaa weeyaan saddexdaas eh, kelima saddexdaas kelimo ayadana xuruufteeda sideed iyo labaatan xaraf sideed iyo labaatan xaraf baa intaasoo hadal min yowmi an eh, khalaqa allahu alarda waman calayha oo luqadan carabiya ay kasoo bilaabato ilaa yowmina hada lagu hadlayo sideed iyo labaatan xaraf iyay ka kooban yihiin markaasaa waxaad arkaya annaha tuaddi wa tafi bilgard waxa weeyaan waa tashiil iyo tamkiin min allahi tacaala walidaalika luqada waxay kamid tahay mucjiza wa min aayaatihi waxaa weyaan khalqu الsamaawaati waاlardi waاkhtilaafu alsinatikum wa alwaanikum yani in khalaa'iqdaas oo dhan ay luqada isku khilaafsan tahay oo mid kastaba ay hadee qawaacid iyo andimo loo raaca ay leedahay waxay kamid tahay almucjiza addaala calى qudrat اllahi tabaaraka wa tacaala marka musanifku wuxuu uri faama alismu fayucrafu bial karajuli wa bitanwiini karajulin wa bilxadiidi canhu kataaya darabtu waa matnigii weeyaan marka isimkii uu ka bilaabay liannahu ashrafu hadihi thalaatha wuxuu ashraf ku noqday isimka mar waxa weyaan min jumlati alasmaa asmaa اllahi tabaaraka wa tacaala wa hiya ashrafu اlasmaa magacdi ilaahay inay magac yihiin oo magacii qeyb ay ka yihiin yaa magacii uu ku mutay inuu ficilka iyo xarafka ka qiimo badnaado kadalika asmaau اlanbiyaa wa asmaau saalixiina min cibaadi illahi marka isimka min xayثu hada min xayثu hadihi اljiha aw min xayثu اljiha saasuu kaga fadli badan yahay mida kale wuxuu ficilka iyo xaraf kaga fadli badan yahay mumkin ana aljumlata takawanu min ismayni oo ficil inuusan u baahaninaa dhici karto xarafna uusan u baahanin haddaa tiraha muxamadun musaafirun kalaamkaas waa kalaam taam ah wuxuuna ka dhamaystiran yahay laba isim waa muxamedna waa isim musaafirun waa isim kale marka aljumlatu tatakawan min ismayni bikhilaafi alficli walxarfi ma dhici karta ficil oon isim lahayn jumla oo wax laga faaideysan kara ma noqon karo hadaa tiraa daraba caliyu cali isim ou noqday xarafna min baabi awlaa waaye asiga waxaa wey yadulu calaa macnan fi gayrih marka isimka sidaas bau kaga fadli badan yahay mida sadexaad ana alisma afdalu min gayrihi liannahu afcaasha waa macaani walmacaani taquumu cala dawaat walasmaa hiya daat walidaalika haddii aad tiraahdo muxamadu qaama qaama waa ficil waa axad اlmacaani wa hada almacnaa laa yumkin an yuujada liwaxdihi biduuni an yuujada muxamed marka sidaasay ay asmaadi tahay fa ama alismu fa yucrafu bial al baa lagu gartaa karajuli wa bitanwiini baa lagu gartaa ka rajulin marka isimka hadda wuxuu rabaa inuu ninka daalibka in isimkii la baro see lagu bari karaa su-aashi waay waxaa lagu bari karaa ima in loo tacriifiyo ima in calaamaadkii lagu garan lahay loo sheego labadaasaa shayga lagu garan karaa cadala almusanifu can tacriifihi bilxaddi ila tacriifi اlismi bicalaamaatihi sidaas weeyaan calaamaadka waxaa laleeyahay waxay xadka kaga fiican tahay fahmi uma baahno waa shay camali ah ninka mubtadi ah waxa weeyaan midda ugu wanaagsan inuu ku ogaado isimka can ghayrih calaamaadkaas liannahu calaamaadku waa tilmaan qofkii waxaa laga yaabaa idan weligaa indhaha saarin in lagu tilmaamo oo aad garatid qabla maa taraahu sidaasay calaamaadka ugu dhigan tahay marka waxaa weeyaan almusanif aathara alcalaamaat calaa alxaddi wاtacriif isimka tacriifkiisa in badan baan hore usoo sheegnay kalimatun dalat calى macnan fi nafsiha walam taqtarin baxadi اlasminati halaathan hore usoo niri waa kelimo macno ku tusisay nafteedana kaa tusisay zabanna aan ku tusinaynin oo mithaalkeeda waxaa niri haddii aad tiraahdid cusmaan oo kale isim waa cusmaan cusmaankaas macnuu ku tusinaya ma huwa hada almacna ana hada alafda wudica lihadihi اdaat marka cuhmaan markii la yidhaahdo ninkan inuu magac u yahay yuu ku tusiyey hada macnaha lagu sheegaa taas wa maadi iyo mudaarici amarna ku tusi maayo oo cuhmaan haddii la anna ana hada lafdu wadica lihadihi اdaat in asiga gooni u lahaado ishkaaliyad inay timaadaa dhici karto qofkii isweydiiyo u yidhaahdo haddii cuhmaan loogu talagalay halkan qof inay tashkhiisiso waxaa laga yaabaa halkii majlis inaan dhowr cuhmaan aan ka helno oo hadda shan cuhmaan shan nin oo mid kastaba cuhmaan la ay majlis ku kulmaan ashbah binakir ay noqonaysa liannahu cuthmaan haddaad tiraahdid nin gaa gooni ah sooma baxaya ee nin kastaba waxa weeyaan cuthmaan ba dad badan bay ku rumoobaysaa sida nakiradii markaasaa lagu leeyahay hada xaala taarica waaye laakiin qofkaa markii cuthmaan loo bixinay waxaa loogu talagalay an yakuuna hada اlismu mukhtasan bihi wayatamayazu bihi can gayrihi sidaasay asalkii ahayd marka laa yamnac fi bacdi اlaxyaan an yuujida man yashtarik macahu fi hada اlism sidaas ay asmaadi tahay nuqdada labaad dabcan waxaa weyaa ninka mubtadiga unbay u baahan tahay in la baraarujiye isim marka lagu leeyahay daakiradaada ha ula cararin in eh, dadka ashkhaasta bani aadamka ah dumarka iyo ragga waxa magaca keliga u ah maya isim haddii lagu yidhaahdo waxa weeyaan bani aadam magac u noqon karaa malaa'ig baa magac jibriil hadda waa isim لذلك الملك الذي huwa amiinu وحي اsamaa طيب wahaakada israafiil waa magac maka magaalo oo dhul waay magac bay ay dhul u tahay xayawaanaadkaas geel ha ahaado lo ha ahaado ari ha ahaado xayawaanaadkan muftariso wax cuna ha ahaato yani xayawaan kasta magacuu ximbaarsan yahay magac weeyaan almuhim magac markii la yiraa ha u cararin cusmaan iyo cali ha u cararin hadda la yiraa hada beyt ullahi magac weeyaan walidaalika ibnu maalik markuu aclaamka dirinaya ka cadanin wa laaxiqin wa shadqamin wa haylatin wa waashiqin yani xawayawaan ha u ahaato magac dhul magac ha u ahaato war kastaba ha noqoto waxaa luu leeyahay waxaa weyaan isim wa ayb fa ama lismu fa yucrafu bial marka calaamaadkii isimka ahay saddex buu ka sheegay karajuli ashaas al ku jirto bial haddii la yidhaahdo hal huwa al muطlaqan miya mase al almucarifa waay qowlka raajixa al muطlaqan waay al ama ha noqoto al tacriifiya ama al zaa'ida ama al mawsuula intaba waxaa weeyaan min calaamaati اlismi marka ma diideyso marka qaarkeed ashaa qolaa waxay leeyihin ashaan waxaa lagala jeedaa midii mucarifada ahayd liannahu almawsuula waxay geli kartaa ficil mudaarico maa anta bilxakami turdaa xukuumatuhu ou ninkii shaacirka yiri hadda fiiri aturdaa turdaa oo ficil mudaaric mabni lmajhuul ahay algeliyen ashaas waa almawsuula ah bimacnaa aladii turdaa xukuumatu ay ka dhigan tahay marka waxaa laleeyahay waxaas waa wax oo daruura iyo nuduur qaacidada caamka a ah, meel maxaan ku irahda ka bixi maysa qaacidadaas asaaskeedii marka waxaa raajixa almuطlaqan waxaad ku aragtid inay isim tahay ogow ayib inad wixii al ay ku jirto waa isim kadalika maa laysa fiihi al laakinahu qaabilu lidukhuuli al calayh hadda beyt hadaa tirahda kitaab aad tiri al kuma jirto laakin maadaama alkitaab yaqbal dukhuul al calayhi fataquul alkitaabu khalaas isim weeyaan marka kelimada macnaheeda ma aha ana hadihi alcalaamaat annaha daa'ima takuunu mawjuudata fi lismi axadu calaamaati اlismi ma aha macnaheedi laakin hadihi alcalaamaat anta taakhuduha cindaka wa tudkhiluha calى kuli ismin fain qabila fahuwa ismin wain lam yaqbal fahuwa gayru ismin ayb wa bitanwiini baa lagu gartaa ka rajulin oo kale waay rajulin caliimun samiicun beytun rijlun caynun thawbun wahaaka shacrun wixiiba ay tanwiin geli karto isim waa ficil lama tanwiini xarafna lama tanwiini wa bilxadiidi canhu in asiga laga hadlo yaa lagu gartaa kataai darabtu oo kala waa fiiri hadda darabtudaas taadaas waa isim lianna adiga waxaad isaga hadashay annaka darabta can e, shay-an marka haddii aad tiraahdid e, darabta niyah waad garaacday darbigii waad ka hadashay ninkaa darbiga u tiirisay man huwa waa ninka aad kula hadashay ama adaa isu tiiriso darabtu aad tiri marka waxa weeyaan bilxadiithi canhu bilikhbaari canhu waa shayga asiga laga lagaga waramo asiga laga waramo yaa isim ah waxaa layidhaha calaamadan min ascabi calaamaati اlismi fahman wa maca dalika hiya anfacu calaamaati اlismi kama sayadkuru اlmusanif ayib marka musanifka hadda calaamaadka isimka wuu badan yahay حتى qaala بعضهم inaha qad tasilu ilaa ستين علامة laakiin waxa mashhuurka a waa waxa ibnu maalik uu ku sheegay biljari wtanwiini wnidaa wa al wa musnadin tamyiizun lilismi xasal intaa ayaa mashhuurka ka ah intii mashhuurka ahayd oo hadda lixda calaama ahayd yuu musanifka saddex kamid ah haddana kusii gaabsaday liannahu oo lagu tilmaamayo hadduu calaamaa badan leeyahay in kulligeed lagu wada tiriya shardi ma ah qofkan waxaa weeyaan calaamaadka lagu yaqaano ama eh, tilmaanta lagu yaqaano wixii aad ku gara kartid haddii lagaaga sheego in kulligeed lagu dhammaystira shardi ma ah ninkaa waa nin dheer oo cad oo sidaa iyo sidaas ah lagu yiri khalaas marka in calaamaadkiisii o dhan lagu daba sheego oo lagu yidhaahdo ilkihiisa waa sidaas tintiisa way madow yihiin maxaan ku irahdaa hongod bou leeyahay shardi maaha intaasoo dhan in lagugu daro liannahu intii laguu sheegay idaa kaana yaxsulu biha almaqsuud yuktafaa biha musanifka marka calaamaadkii oo dhan inaan ku wada shardi ma buu ku leeyahy qeybtan haysatid ayadaaba kugu filan liannahu ilaa idaa lam yakun ilismu mutaxaliyan biwaaxidati min hadihi alcalaamaati athalaatha fainahu in lam yakun fiiha fainahu qaabilu laha marka musanifka asaa noo sheegi doona wuxuu iri lamaa bayantu markaan soo cadeey oo hadda waxaan ka soo baxnay waa matnigii yaraywa man xasarat fiihi waxay ku kooban tahay anwaacu lkalimati thalaatha kelimada anwaacdeeda oo saddexda a markaan soo cadaynay yaan sharaxtuhu waxaan guda galay buu ku leeyahay fi bayaani maa shay inan cadeeyo yatamayazu bihi shayga uu ku cadaanayo kulu waaxidin mid kasta oo minha min tilka alanwaaci an qasiimeyhi labadiisa kale calaamaadku kaga soocmayo yaan guda galay inaan ku sheego qasiimeyhi qismi haddii lira shaygan wax kamid awa ah qasiimeyhina waxa weeyaan shaygan shayga asiga lamid ah laakiin qismi haddii waa juz minhu waay marka hadda fiiri ficilka juz min alismi ma ah laakiin waa qismi aakhar waxaan u sheegay buu ku leeya litatima inay dhammaystiranto faaidatu maa dakartuhu waxaan kuu soo sheegay faa'idadeeda in dhammaystira awgeed baa kelimadii markaan qeybiyey yaa waxaan guda galay saddexdeedii anwaac inaan calaamaadka mid kasta u sheego fadakartu lilismi waxaan u sheegay buu yiri isimka halaatha calaamaati saddex calaamo yaan asoo calaamooyin badan leh yaan saddex gaar ahaan u sheegay buu ri maxaa yeelay saddexda maxaa loo yeelay calaamatan min awalihi calaamo oo awalka ka gasho wahiya alif walaamu waay mithaalkeedii kalfarasi walghulaami iyo wixii lahala albeyt alcayn alra'si waxaasoo dhan waay calaamo awalka ka gasha waxaan aan ugu gaabsaday alif iyo laam calaamatanna waan sheegay min aakhirihi wahiya tanwiin tanwiin weeyaan tanwiin waxa weeyaan laba shaqal oo isdul saaran tanwiinkaas waay ama laba godaal ha noqdeeno ama laba kordhig ha noqdeeno ama laba hoos dhig waa laba eh, eh, shaqal oo isdul saaran waay laakiin tanwiin hadda waxaa lagala jeedaa wahya wahwa tanwiinkii nuunun weeyaan zaa'idatun dheeraad e saakinatun reeban talxaqu laakhira isimka aakhirkiisa haleelayso lafdan ku dhawaaqitaanka laa khatan markii la qoraana aan lagu qorin ligayri towkiidin adkayn aan hadana aan u ahaanin marka tanwiin maxaa la yidhaahdaa tanwiin waxaa la yihahdaa nuunun zaa'idatun saakinatun talxaqu aakhira اlismi lafdan wa tufaariquu khatan ayb naxw zaydin wa rajulin wa sahin wa xiinaidin wa muslimaatin waay fiir hadda zaydun haddaa tiraahdid zaydun haddaa tiraahdid ama zaydin haddaa tira ama zaydan haddaa tiraahdid yaa tanwiin la yidhaahda hadda fiiri zaydin markaad tiraah waxaad ku dhawaaqaysaa nuun reeban oo daalki ka dambeeyo marka nuunun zaa'ida waay oo zaa'ida waxaa loo yiri zaydkii zaay iyo ya iyo daalow ka kooban yahay nuunti waa dheeraad horta waa zaaida haddana waa reeban tahay zaydun nuunta waa taasa daal la reebay daal godanoo nuun lagu reebay waa talxaqu alaakhira lafdan markii isimka lagu dhawaaqay aakhirka ka gashaa zaydun ninka mubtadiga ah la yihah zaydun qor haddii la yidhaahdo nuun reebanuu qori lahay oo daal ka dambayso markaasuu ku yiri lafdan dhawaaqitaanka iyay ka haleeshaa laakhatan laakiin markii la qoraya maya waa kaa zaydun qor haddii lagu yihahdo daalkun baad qoraysaa nuunti ma qoraysid taasaa waxaa la yidhahdaa tanwiin markaasuu iri ligayri tawkiidin nuuntaas oo aan ka hadlayno oo aakhir lismi gelayso inaynaso nuunu tawkiid ahaana la raba nuunu tawkiid haday tahay nuunu tawkiidka laba u kala baxdo mida nuunu tawkiid اlmushadada mida nuuntan tanwiintan ku darsoomi maysa taas oo hadaa tirahda layadribuna hadaa tira nuuntaas waa shidan tahay nuuntaas ficilka galayso nuunu tawkiid la yihahda ida kaanat mushadada laa takhtalid binuuni eh, alati tadkhulu fi اlasmaa aw bاtanwiin laakiin nuunta oo nuunu tawkiid alkhafiifa ah oo ficilka aakhirka ka gasho iyo nuuntan oo tanwiintan isimka aakhir gelisa iskabahayso oo hadda lanasfacan binaasiya binaasiya haba ku qaba lanasfacan haddaa tirahdid waxay u muuqataa nuun oo zaa'ida a haddana saakina oo fi aakhiri ficli marka haddii aad tidhaahdid nuun kasta oo reeban oo kelimada ugu dambayso isimay gaar ku no ay ku tahay waxaa kugu imaan kari lahaa ishkaaliyo nuunu tawkiid alkhafiifa nuunu tawkiid alkhafiifa ficilay gashaa isim ma gasho bal min calaamaati alficli waxaa ka mid nuunu tawkiid alkhafiifa min nuunu tawkiida ka mida mutlaqan khafiifa aw thaqiila marka sida loogaga bixiyo middan isimka calaamo u ah waa mida aan towkiid aanan ahayn waa nuun zaaida laakiin towkiid aan aan ahayn aan faa'idayn hadda hadaa tira zaydun macnaha waxaa weya magac laakiin zaydun zaydnimow ku cad yahay oo ma aha ma aha macnaheedi laakiin lanasfa can haddii la yidhaahdo walayakuunan haddii la yidhaahdo waxaa weyaan waxa weeyaan walayakuunan ahaade oo ahaade tawkiid ay faa'idaysay marka annuun aلsaakina alati tufiid الtawkiid laysat min calaamaati اlismi bal hiya min calaamaati اlficli lakin anuun aلsaakina الzaa'ida alati tunطaqu walaa tuktabu fahiya atanwiin alati hiya min calaamaati اlismi markaasuu musanifku wuxuu kugu miithaaliyey naxwu zaydin isim calam ayadoo gashay wa rajulin ayadoo nakiro gashay wa sahin ayadoo isimkii tanwiin ahaan tankiir ahaan u gashay sahin markaad tidhaahdid waxaa waa ismulficli munakar ah ismu ficliga wuxuu yahay qeybaa ka mid ah qaabil litanwiin wa tarki tanwiin qeybtaas marka maa kaana minha munawana fahuwa nakira wamaa laysa bimunawanin fahuwa macrifa haddaad sax tiraahdo waa macrifa haddaad sahin tirahdana waa nakira oo macnaheedi maxay ku kala duwan yihiin nin baa hadlaya waa hadlaya markaasaad sax tiri sax markaad tiraahdid waxaa weyaan hadalkan aad wadid niyaw oo hadda aad ku guda jirtid jooji haddaan sahin aan irahdane hadalkan aad ku guda jirtid iyo hadal kastaba oo ha ahaadee jooji weyaan marka sahin waa nakira sahna waa macrifa labadoodana waa min asmaaءi afcaal waay marka tanwiintan waa tanwiin tankiir wa xiina idin waa tanwiin tacwiid wa muslimaatin waa tanwiin almuqaabala marka maadaama musanifka qeyb kamid ah hadda uu meeshan ku sheegay yaa waxaan rabaa inaan aan tanwiinta iyo aqsaamteeda dhan aan kuu sheego yani ilaa sagaal baa la gaarsiiyaa kow waxaad qorataa tanwiin la yidhaahdo tanwiin tamkiin tanwiinta wax makaniso waxaa leeyahay tanwiintaas waxay ku gaar tahay isimka waxay kaga sii gaar tahay isimka oo munsarifka ah oo lagu magacaabo mutamakin amkan waa sida zayd iyo rajul oo kale waay yacni isimnimadiisay aada u caddaynaysaa taas waxaa la yidhahda tanwiin tamkiin yaa lagu magacaaba macnaha shabaha ficilka iyo xarafka ay ka fogeynaysaa isimnimadiisa daliil kale uma baahna taas tanwiin tamkiin baa la yidhahda waxaa ku xigto tanwiin la yidhahda tanwiin tankiir nakiraynta tanwiinteeda waxaa wey midda hadda aan sheegayno sahin iyo sah oo kale wa siibaweyhi iyo siibaweyhin camaraweyhi camaraweyhin hadaa tiraa siibaweyhi imaamkaas naxwiyiinta imaamku ah loo jeeda oo laqabkiisi waay haddii siibaweyhin la yidhaahdane bimathaabati rajulin oo kala waay oo waxaad leedahay marartu bisiibaweyhi wa siibaweyhin aakhar macnaha nin kalo nin kalo ay la macno tahay marka kaas waxaa la yidhaha tanwiini tankiir oo isimkay gashay inuu nakiro yahay isim inuu yahayna calaamay u tahay inuu nakiro kasii yahayna calaamay u tahay waxaa midka saddexaad ee tanwiin la yidhaha tanwiin muqaabala wa huwa laaxiqu lijamci muanathi saalim waxaa leeyahay muanathka saalimka ah markii hore mathalan soo qaado hindun yay ahayd hindun isimkaas waa isim muanatha inkastoo hindu in la yihahdan ay banaantah maalsarif laga dhigo iyo munsarif in laga dhiga labadaba waa banaanta hindu soo qaado isimkaas hindun ah waa isim mutamakin amkan ahoo tanwiina hadda gasha markii la jamciyo alif iyo ta baa lagu jamcinay marka hindaatu ou noqday markaasa waxaa laleeyahay isimkan markuu mufradka ahay tanwiina ku jirtay markii tanwiin ku jirtane mutamakin amkan buu ahaa markii la jamciyey mutamakin amkinnimadii u waaye oo alif iyo ta waa oo daliil calaa jamci muanath saalim laakiin laysa daliil calaa ana alisma mutamakin amkan markaasaa waxaa la yidhi tanwiintii mufradka ku jirtay oo hindun ahayd in tanwiintii lasoo qaado ee ta'dii dambe hala dul saaro hindaatun muslimaatun hala yidhaahdo marka isimkan waxaa loo tanwiiniyey atanwiin alatii fi aakhiri jamci lmuanath saalim waxaa lagu magacaabaa la layihi tanwiin lmuqaabala oo waxay muqaabalaynaysaa oo macnaha booskiisa ay buuxinay tanwiintii mufradka ku jirtay tanwiinta kale oo afaraad waxaa wey tanwiin lciwad wax la yidhaahdo ciwadkaas ima an yakuuna ciwada can xarfin أو ciwada can jumlatin أو ciwada can jumal intaasba way noqonayaan tanwiinkii oo ciwad can can xarfina waxaa ka mid eh tanwiinta mathala gelaysa oo kale qaadin hadaa tiraha marartu biqaadin hadaa tirahd isimkan fiiri alqaadi markii la baa ku jirtay yadi qaadin markii la yiri yadeedi waxa weeyaan asalkiisi hore qaadi ou ahaa ya reeban isimkan maadaama al ay ku jirin in la tanwiiniya noqoto tanwiinna nuun saakina a ah waay yadii reebneed iyo tanwiintii saakinadeeda kulmaayo yadii isimkii aakhirkiisi waa la gooy markii yadii eh, isimki laga gooy oo qaadi qaadi ou noqday yaa la yiri yadii laga gooy say ciwad ugu noqoto waxa weeyaan tanwiin hala geliya qaadin maadaama isimkii wax laga gooyo naqsigaa ku dhacay naqsigaas in la kaba awgeed yaa tanwiin la geli marka tanwiinun ciwadun can xarfin waay ciwadun can ismin isim keligiis mid oo ka noqdo ciwad mathalan waxaa la yidhahdaa tanwiinta oo bacdi iyo kulli gasho waay haddaa tira ka qowlihi tacaala wa kulan darabnaa lahu اlamthaal kulun lahu qaanituun iyo wixii lamid ah eh, kulu lahu qaanituun macnaheedu waxa weeyaan kulu shayin lilaahi qaanituun kulu shayin ayadoo ahayd ama kulu insaanin ayaa la goy insaankii kulu ay a noqotay isimkii marka mudaafu ilayhi laga gooyay naqsigaa ku dhacay fa cuwida can dalika naqsi bitanwiinihi faqiila kulun meeshi aad kulun iyo kulan iyo bacdan iyo bacdun aad ku aragtid bacdu daalika bacdu alashkhaas mudaaf ileyhi a meeshaas ka maqan mida ta oo ciwad can iljumla ah waxa waaye mida musanifka noo ishaaray wa antum xiina idin tanduruun xiina idin uri xiina idin macnaheedii waxay ka dhigan tahay wa antum xiina idin tanduruun falowlaa idaa balagat اlxulquum wa antum xiina idin tanduruun markii ruuxda ay soo gaartaa lyihi xulquumta macnaha dhuuntan inay markay soo gaarto wa antum xiina idin tanduruun wa antum xiina idin tacbiir ahaan macnaheedu waxay ka dhigan tahay wa antum xiina id balagat iruuxu اlxulquuma tanduruun naftiyo halkan soo gaartay yaad ninkii aad kor fadhisaan wax aad u qaba kartaan oo naftaas aad u celi kartaanna ma jirto markaasaa le tarjicuunaha in kuntum saadiqiin haddaad wax taraysaan bal waxa weeyaan naftaas ood maanta aragtaan ninkaana aad jeceshihiin inuu idinka dhimanin bal dib u celiya ma kari kartaan yacni cajzigeena intuu la egyahay maadaama sidaas aqdaarta ilaahay ay noogu socoto inan aniga aa tirahda xur baan ahay waxaan rabaan samayn karaa oo awaamirtii ilaahay iyo sharciga ilaahay inaad ka weecatid oo tiraa markii lagu weydiiyo war waxaan salaadi maa dukatid war sakadii maa bixisid war waxaa maa samaysid markaas aniga waxaa weya xur baan ahay haddaad xur tahay dhimashadaad iska celi lahayd haddaad xur tahay adduunyada markaad imaanaysay ayaa lagaala tashalahay marka markii adduunyada lagu keenay lagulama tashanin markii cudurka kugu dhacaya cid kaala tashani ma jirto markii lagu dilaya sidaas oo kale maadaama adiga cabdi tajri calayhi alaqdaar maslaxadaada waxay ku jirtaa inaad ilaahi subxaanah wa tacaala aad eh, awaamirtiisa aada qaadatid sidaasaa nala gudboon walidaalika markii dadkii kufaarta la wacdinaya ba ilahi wuxuu uri fain lam tafcaluu walan tafcaluu fataquu naara qur-aankan ma taxadi kartaan mana awoodiisana uma dhigin kartaane waxaa idinla gudboon waxa weeyaan inaad naarta ka dhowrsataan bificli maa amarakum allahu bih marka wa antum xiina idin waxay ka dhigan tahay xiina id balaqat ruux lxuquuma jumladaas dhamaan lagey yaa la gooyey oo balaqat ruux lxuquuma markaasaa tanwiinta <clears throat> tanwiinta ciwad loogaga dhigay marka musanifka hadda wuu noo ishaaray intaas wuxuu leeyahay tanwiintan oo zaydin iyo rajulin ka jirto waa tanwiintii mutamakin amkin galaysay sahinna waa tanwiin tankiir xiinaidin waa tanwiin ciwad muslimaatina waa tanwiin muqaabala inuu macnaha na tusiyu doona intaas ayib waxaa kamid a ah baad leeyahay tanwiin la yihaahdo tanwiin taranum iyo atanwiin اlghaali tanwiin kale waa la sheegaa tanwiin ziyaada tanwiin daruura yani mar mathala haddii shaacirka salaam ullaahi yaa matarun calayha walaysa calayka yaa mataru salaami waxa weeyaan tanwiintaas salaam ullaahi yaa matarun tanwiintaas waxaa la yihahdaa tanwiin daruura waay shicirka unbaa keenay liannahu matar waa magac ninkiisa ah mufrad calam ah waay haddii mfrad calam loo naadiyo yubna calى dami la calى tanwiin yaa mataru inuu yiraayay ahayd marka wasankia jabaya sidaasa yaa matarun la yiri marka tanwiintaas waxaa la yihahda tanwiin adaruura waxaa lamid e tanwiin lagu magacaaba tanwiin اlmunaasaba waxa weeyaan waa tanwiinta gasha salaasil oo kale salaasila wa aklaala wa saciira salaasila ay ahayd asalkeedii sidii qiraa'aadka qaarkeed ay ku soo aroortay salaasila liannahu mafaacil waay wixii wasnu mafaacil ama mafaacil ku yimaado siiqatu mintaha aljumuuca la yihahda inaan la tanwiininay ahayd waxaa loo tanwiiniyey salaasilan fi qiraa'ati mathalan qiraa'ati xafsin can caasima kamid eh. waxaa loo tanwiiniyey wa aklaalan wa saciiran munaasabadoodu inay waafaqda awgeed tanwiintaas tanwiin munaasaba la yihahda waxaa kamid ah laleeyahay tanwiin oo taranum la yidhaahdo waa mida oo qawaafida aakhirkeeda qawaafida qaafiyada aakhirkeeda gasho oo waxaa kamid ah eh, ka qowli shaaciri aqali lowma caadilu walcitaaban wa quuli in asabtu laqad asaaban hadda fiiri aqali yaray buu yihi allowma caadilun yaa caadilun walcitaaban citaabkana yaray walcitaaba ayay ahayd aqali lowma walcitaaba nuuntaas walcitaaban la yidhaahdo shicirkaa lagu qurxinaya kaafiyadiisa waxaa lamid e eh, tanwiinta la yidhaahdo tanwiin alghaali ayadana kaafiyada muqayadka ay gadaal ka gasha oo waxaa kamid ah eh, waqaatimi اacmaaqi khaawi mukhtaraqan ou yihi mushtabihi اaclaami lamaacu khafaqan hadda fiiri almukhtaraq ay ahayd mukhtaraqan lidaruurati shicri iska dhe loo keenay marka khulaasat اlqowl wixii tanwiini taranum iyo tanwiin اlghaali oo qawaafida ay keenta wixii kasoo haray tanwiinta asmaada gaarka ku awa ama daruura ha ahaato ama ziyaada ha ahaato ama tanwiin tankiiri wixii lamid kulligeed min calaamaati اlismi ilaa tanwiin taranum iyo tanwiin alghaali oo kaafiyada loo keenay taas ficilna way gashaa isimna way gashaa lianna wax ayada waxa weeyaan wax oo maqsuud lidaatiha ah ma ah marka intaasay u kala baxaan eh, tanwiinta aqsaamteedii ayib markaasuu iri fa haadihi wamaa ashbahaha asmaau waay markuu naxw zaydin wa rajulin wa sahin wa xiinaidin wa muslimaatin u yidhi yuu iri fa haadihi midaan io wamaa ashbahaha midaan io wixii shabaha asmaaun waay maxay asmaa ku yihiin waa bidaliili wujuudi tanwiin tanwiinta joogitaankiisa u daliil ah fii aakhiriha ay joogto wujuud tanwiin fii aakhiri hadihi kalimaat daliil calaa anaha asmaa ayib wa calaamatana waan sheegay macnawiyatan fiiri fadakartu lismi halaatha calaamaatin calaamatan min awalihi kow wa calaamatan min aakhirihi labo wa calaamatan macnawiyatan calaama macnawiyana waan u sheegay xaggaasay ku cadfan tahay wa hiya calaamada macnawiya alxadiidu canhu shayga laga hadlayo waa kownu shayi mutaxadathan canhu waa daliil calaa anahu ismu ka qaama zaydun oo kale waay mithaalkii fa zaydun lafdigaa zaydun ismun waay liannaka adiga xadadta canhu waad ka hadashay bilqiyaami istaagid baad uga hadashay bimacnaa markaad ka warantay waxa weeyaan yaa istaagay markii lagu yihahdo zayd markaad tidhahda qaama zaydun markaad tidhaahda qiyaamkii baad war ka dhigtay ninka laga waramayo ama laga hadlayana zayd baad ka dhigtay marka ninka laga hadlaya asiga xaggiisa inuu isim yahay ogow midka lagu hadlayana almukhbaru bihina waa ficil weeyaan waqad yakuunu isman ayib wa haadihi alcalaamatu calaamadan ayada ah oo macnawiyada ah anfacu alcalaamaati calaamaadka tan ugu nafci badan waayo almadkuurati la sheego lilismi loo sheego wa biha bihadihi alcalaama almacnawiya yaa istudila waxaa loo deliishtay cala smiyati ataa taada inay isim tahay oo fii darabtu ku jirto fiiri darabtu tadeeda calaamadan oo calaamadan macnawiga ah oo kown lismi mutaxadathan canhu ou noqdo inay ugu anfac badan tahay waxaa weeyaan asmaa badan yaa la oo wax isim ah tusinaya ayna jirin ilaa hadihi alcalaama mooye alaa taraa ma arkaysido annahaa ayadii laa taqbalu al darabtu tadeeda waa isim calaamaadkii isimka lagu yaqiino dhanna ma aqbalayso al ma aqbalayso walaa yalxaquha tanwiin oo darabtudaas hadda alla ma geli karo darab al tu lama dhahayo haye lama tanwiini karo darabtun lama dhihi karo walaa yaxaqa tayn walaa gayruhaana ma haleeli karo oo ma geli karo oo min alcalaamaati kamid alatii ah calaamaadkoo tudkaru lismi loo sheego siwa alxadiidi anha ta'daas in laga waramay xaggeeda waxaan kaen faqad keli ah fiiri hadeertaan darabtu markaad tirahdid cidda wax garaacdayaa adiga weeyaan yaa kaa tarjumaya ta'daas taadi marka inay isim tahay daliil u tahay liannahu waxaa lagaga waramay waxa waxa garaac inay tahay yaa laga waramay yaa laga hadlay marka shayga aladii yutaxadath canhu wax loo tiiriyo isim inuu yahay garo intaas weeyaan marka intaasuu noogaga sheegay isimka calaamaadkiisa isimka calaamaadkiisa waxaa kamid e eh, jar wax kastoo hoos dhigan isim waay liannahu calaamaat lismi waxaa weeyaan ficil hoos dhig ma galo marka isimkay gaar ku tahay waxaa lamid eh kulu ma yunaada wixii loo naadiyo o dhanna isim wa liannahu ficil looma naadiyo xarafna looma naadiyo marka calaamaadkiisi waa badan yihiin qeybtaasaa ka mid wahwa eh. darbaani mucrabun wa hwa maa yatagayaru aakhiru bisababi cawaamil daakhilati calayhi ka zaydin wa mabniyu wa huwa bikhilaafi ka haaulaa ilaa aakhirih matni buu hadda u laabtay markuu noo soo sharxay isimkii calaamaadkiisii iyo hadda wuxuu noo gelayaa aqsaamu lismi isimka aqsaamtiisii wa huwa isimkii darmani mucrabun wa mabniyun waxaa la yidhaahdaa isimka aqsaamtiisa waa badan tahay isimka aqsaamtiisa way badan tahay laakiin bictibaaraad waay taaratan yanqasimu ilaa mudakara wa muanath taaratan yanqasimu ilaa macrifa wa nakira taaratan yanqasimu ilaa mufradin wa tahniyati wa jamcin wa taaratan yanqasimu ilaa mucrabin wa mabni wa haakada taqsiim kulu baabin lahu taqsiimuhu اlkhaas marka min aqsaami ismi waxaa ka mid eh inuu mucrab iyo mebni noqdo marka caadada aan hadda ku sharxi doono waxa weeyaan maadaama musanifka marka hore matni aruursan oo kuu sheegi doona matniga waxa weeye kalaam la aruuri weeyaan maadaama musanifka uu sharxi doono inaan matniga isdul saagno oo aan idhaahdo waa sharxaynaa oo hadhow haddana iyadoo sharxan musanifka uu keeno ikhtilaal fee sharxi bay noqonaysaa marka waxay noqonay inaan matniga dul marno sharxiisa musanifkana aan isdul taagno markaa macnaheedii aan ku fahamno laakiin laa macnaa inaan isdul taagno matnigii oon xaawilno inaan daalibkii matnigii fahamsiino oo hadhow haddana fahamsiintii musanifka haddana ay timaado marka musanifkaan u daynaynaa matnigaas uu meesha ku aruuriya faahfaahintiisa asaan u daynaynaa marka wahwa darbaani mucrabun weeyaan wahwa mucrab waxaa la yidhaahdaa maa yatagayaru aakhiruhu aakhirkiisa wuxuu doorsoomo isimka ama ficilka aakhirkiisa ou doorsoomo bisababi alcawaamili cawaamishi sababteeda ama shaqaalayaashii addaakhilati calayhi isimka ama ficilka galaysay sababteeda u doorsoomo ka zaydin oo kale weeyaan fiiri markan inta hadda aan matnigan ku fahmayno waynoo imaa doontaaye maa yatagayaru aakhiru haddaa tiraa jaaa zaydun ra-aytu zaydan marartu bizaydin qabso horto marka zaydki aakhirkiisi daalkii xarakadii saarneeda isbadeshay marka maa yatagayaru aakhiru marka luu leeya waxaad fahamtaa maa yatagayaru axwaalu aakhirihi inay tahay oo hadda maa yatagayaru aakhiruhu hadday daalki isbedeli lahayd oo marna daal ou imaanayo marna ra ou imaanayo marna ay eh, eh, eh, maxaan ku yidhaha cayn ou imaanayo yaa la dhihi lahay maa yatagayaru aakhiruhu aakhirka xarafka u dambeeya isbedelaa ma ahee xarafka u dambeeya shaqalka dul saarana isbedelaya kaas weeyaan maa yatagayaru aakhiruhu marka maa yatagayaru axwaalu awaakhirihi taas u qaado ayib bisababi alcawaamil adaakhilati calayh isimka keligiis isma badbedeli karo oo adiga hadda ma dhihi karitid zaydun zaydan zaydin lagaama yeelay markaad zaydun leedahayna wax inay keenaan a laga rabaa oo mathalan waxaa tiri jaaa zaydun aad tiri jaaadaas min muqtadayaatiha inay faacil u baahan tahay waa la goday ra-aytu zaydan aad tiri ra-aytu ficli marartu bizaydin badaas waxay u baahan tahay isim ay hoos dhigto marka isimka shaqalkiisa isbedelayo waa inay noqotaa wuxuu isku bedelaya wax asiga hore kasoo galay oo sabab u noqda isbedelkaas inay keenaan laakiin haddii la arko shay keligiis isbedbedelaya wax kasoo galayna ayna jirin kaas waxaa laleeyahay icraab ma aha laakiin icraabta waxa weeyaan isimka mucrabkaa shaqalkiisa oo aakhirka ka doorsoomo sabab cad oo asiga ka horeysane ay keeni karto ayib wa mabniyun weeyaan mabni midka labaad wa huwa darbaani mucrabun mabniyin wa huwa mabnigana bikhilaafihi mucrabkuu khilaafsan yahay ka haaulaai waay mabnigii fi luzuumi اlkasri mabnigi maadaama waxay ahayd musanifka maadaama mucrabkii uu tacriifiyey inuu mabnigana tacriifiyo ou yidhaahdo wاlmabniyu wahwa luzuumu aakhiri اkalimati xaalatan waaxida inuu yihahdo ay ahayd laakiin bididi tatabayanu اlashyaa haddii mucrabkii laguu sheegay mabniga waa inaad ka fahamtaa oo isbedel inaysan mabniga inuusan lahayn hal xaaluu isimkii laazimaya calى kuli xaal mabni waxaa la yihahda luzuumu aakhiri اkalima xaalatan waaxida wa huwa mabnigii bikhilaafihi mucrabkuu khilaafsan yahay oo ma isbadbedelayo saas waay ka haaulaai oo kale waa fii luzuumi اlkasri kasrada laazimitaankeeda haaulaai wax kastoo ka hormara kasradaas unbay noqona jaaa haaulaai ra-aytu haaulaai marartu bihaaulaai haaulaai wa iska hoos dhigan tahay ayadoo marna faacil marna mafcuul marna jaar majruur marna majruur ah wa kadalika xadaami wa amsi xadaami waa magac min asmaai eh, alcarab oo dumarka loo bixiyo wa amsi oo shalay ah ayadana waa lamid oo waxay kula mid yihiin mid kasta mabniyun cala alkasri waay oo jaaat xadaami raaytu xadaami maratu bxadaami aad leedahay wa amsina waa lamid laakiin fii lugati اlxijaaziyinay kula mid tahay xijaaj lugadeeda amsi waa mabni oo mabni cala kasri ah laakiin markii luqat xijaaziyin la yiraahdo waxaad ogaanaysaa reer tamiim inay khilaafsan yihiin weligeed ashyaa waxaa weyaan oo iska soo horjeedaa jirto haddii lagu yiraahdo mathalan eh, xijaaziyiin waxaad ogtaa muqaabilkooda tamiimiin inay tahay haddii basriyiin lagu yihahdo muqaabilkeeda inay reer kuufa a yihiin sidaa u faham marka matniga hadda waxaan ka fahamnay waa noo imaan doontaaye inay amsi mabniyaadka kamid tahay lakin fi luqati xijaaziyin faqad ama mafhuumu kalaamihi ana amsi laysat mabniya fi luqati bani tamiim wa ka axada cashara wa akhawaatihi oo kale weeyaan fi lusuumi اlfatxi axada cashara cadadkaas murakabkaa mulxat اlcraab markaan soo maraynaan hore usoo sheegnay asiga mabni weeyaan haddaad tidhaahda jaaanii axada cashara rajulan axada casharadaas faacil wa waana kordhigan tahay faacilna maxaa lagu yaqiinay inuu godan yahay marka mabniyun axada cashara faacilun mabniyun calaa mabniyun calaa fatxi اljus-ayni fii maxali rafcin faacila ah laleeyahay sababta loo binaynayane waxa weeyaan tarkiibkaasaa keenay murakabaadka waa noo imaan doonaa calamka dhexdiisa aqsaamtiisa tarkiibka haddaanan aan weyhi lagu khatimin mabniyaadku ka mid yahay marka mabniyaadka waxaa ka mid eh, oon laysku khilaafsanayn axada cashara wa akhawaatihi oo akhawaati waa maxay thalaathata cashar khamsata cashar sitata cashar sabcata cashar thamaaniyata cashar yaa la yihahda fii luzuumi اlfatxi cadadka hadduu murakab yahay fatxa lagu bineeyaa wa ka qablu oo kale weeyaan iyo wa bacdu iyo wa akhawaatihimaa wa ka akhawaatihimaa fii lusuumi dam haddana waxa weeyaan mabniyaadka wuxuu yahay minha maa huwa mabniyun cala dami ka haaulaai wa minhu maa huwa mabniyun cala alfatxi ka axada cashara wa minhu maa huwa mabniyun cala dami ka qablu oo kale waa goormay noqonaysaa qablu iyo bacdu iyo akhwaatihima calu iyo fawqu iyo taxtu kuwaasa akhawaadkeeda idaa xudifa almudaafu ilayh haddii qabladii mudaafu ilayhi laga gooy oo wanuwiya macnaahu macnihiisa la niyeysto kaas waxa weeyaan mabni cala dami baa laleeyahay aqsaamay leedahay shaarixu noogu keeni doona wa kaman iyo wa kam weeyaan mabniyaadkii waxay ku wada cadfan yihiin ka zaydin maxaan dhihi laha ka haaulaai wa mabniyun waa ka haaulaai wa ka qablu wa ka kam wa kam wa ka man wa kam waay mantaas waxay noqon kartaa man istifaamiya waxay noqon kartaa man shardiya waxay noqon kartaa man mawsuula ayan kaanat waxaa weeya mabniyaadkay ku jirta wa kam weeyaan fi luzuumi الsukuun waxaa lagu leeya kamtaas ama ha noqoto istifaamiyo oo kam naaqatan ishtaraytahaa imise naaqaad soo gadatay ama khabariya ha noqoto kam naaqatin badana ishtaraytahaa aad soo gadatay ama ishtaraytuha aniga aan soo gatay ha noqoto labada mabniyaadkay kamid yihiin fii lusuumi sukuuni wahwa midka mabni cala sukuuni ane aslu lbinaa wa kulu mabniyin alaslu فيه an يبنى على asukuun marka musanifku wuxuu noo sheegay mabniga horta bikhilaafi lmucrab waay haddana alfaada mabniga ah alfaada mabniga ah yaa haddana waxay kala tahay mid mabniyun cala alfatxi mid mabniyun cala alkasri mid mabniyun marka waxaa laga yaabaa inuu ninki isweydiiyo yidhaahdo maxaa loo leeyahay mabni luzuumu aakhiri lkalimati xaalatan waaxida haddana waxaad nooga sheegaysaa qaarkood waa kasra lagu binaynaa qaarkoodna fatxaa lagu binaynaa qaar damo qaarna sukuun alaysa hada tagayuran la tagayurka laga hadlayo icraabta ay keentay waxaa waye kelimadii keligeedu isbabedesho waay laakiin kuwan ma aha kelimadii inay afartan qaadanay ma aha kelimadahu waxaa waay axyaanan takuunu mabniya cala laakiin isma bedelaysa ida taas mid kaloo kalaa jirta oo mebni ahoo dama lagu bina isbedelaynin mid kaloo kalaa jirta oo mebni ah oo sukuun lagu bina isbedelaynin ee maaha hal kelima keligeed yaa marna kasra tegeysa marna dama tegeysa marna sukuun tegeysa marna fatxa tegeyso hadday saas noqon lahayd icraabay noqon lahayd laakiin mabniyaadka aqsaamteeda waaye mooye kelimadii keligeeda isbadbedelaysa macnaheedii ma ah marka intaas waa hadal kooban oo musanifka matniga ku sheegay intan sharaxeedii waatana iyadoo faahfaahsan shiinti waxa weeyaan qaala almusanifu lamaa faraqtu markaan faaruqay ibnu hishaamkiyaa dhahay markaan faaruqay buuri min tacriifi lismi isimka inaan tacriifiyo markan aan ka faaruqay oon dhameey bidikri in aan ku tacriifi shay in la sheego loo sheego oo min calaamaatihi ka mid eh yaan caqabtu waxaan macnaha ku daba xiray dhalika midkaas bibayaani inqisaamihi isimka qeybyaalkiisa caddayntiisan ku daba xiray oo ilaa mucrabin uu mabniin u qeybsamo wa qadamtu lmucraba mucrabkii waan hormariyey liannahu laslu mucrabka asagaa asal eh wa akhartu lmabniya baan dib mariyey liannahu lfarcu weeyaan wa dakartu waxaan sheegay ana almucraba mucrabkii matniga waxaan ku sheegay huwa asigi maa yatagayaru aakhiruhu aakhirkiisa wuxuu isbedela inuu yahay bisababi maa caamil sababkeeda inuu isku bedelo yadkhulu calayhi cala lismi galo oo min alcawaamili ka mid eh. ka zaydin oo kale weeyaan taquulu waxaad leedahay jaaanii zaydun wa ra'aytu zaydan wa marartu bizaydin alaa tara miyaadan arkaynin ana aakhira zaydin zayd aakhirkiisa تغير بالضمة mar inuu macnaha godnaa oo zaydun la yiri wa bilfatxati oo zaydan la yiri wاlkasrati zaydin bisababi maa shay sababtiisna uu ku doorsoomay dakhala calayhi isimka galay oo min jaaanii ah midka horo iyo wa ra'aytu mida labaad ah iyo walbaaca fi thaalitha falow kaana tagayuru marka marka kaas waxaa weeyaan falow kaanad ha ii dambayso tacriifkii weeyaan maa yatagayaru axwaalu awaakhirihi bisababi alcawaamili daakhilati calayh sidaas weeyaan ayb waxaan rabaa inaad ogaatid hadda icraabti mucrabkii uu kuu cadeeyey waxaa munaasib ah isimka mucrabka ah waxaa loogu magacaabay isimka horta maxaa mucrab loogaga dhigay waa kow macnaheedina maxay tahay icraab isimka waxaa mucrab looga dhigay liannahu yatacaaqabu calayhi almacaani laa tatamayazu fii maa beynaha ila bilicraab isimka waxaa mucrab looga dhigay macaani yaa asiga ku soo arooreyso haddaanan la icraabina aan lagu kala garanayn hadda haddaan iska idaado zayd haddaan idhaahdo hadirtaan daraba zayd cali un labadii wada reeba laa yucrafu daaribu min almadruub laakiin haddaan idhaahdo daraba zaydun caliyan wa waritha sulaymaanu daawuuda haddaan idhaahdo waxaa laga ogaanayaa ana axadahumaa faacil wahwa almarfuuc wa ana athaani mafcuul wahwa almansuub marka marfuuci mansuub waa icraab isimka maadaama anahu tatawaarid calayhi macaani laa tatamayiz ila bicraab ucrib ismu taas waa mid alicraab macnaheedina waxay tahay bimacnaa altabyiin w alidhaar weeyaan hadaa tirahda ana acrabtu camaa fi nafsi min alxujaj macnaha bayantuhu wa adhartuhu waay icraabtina macnaheedi macnahaas kama baxsano oo markii isimka la icraabo macaanidii way kala baxaysaa tatabayan almacaani wa tadhar alfawaa'id sidaas baa lo leeyahay ayib midda labaad oo inaad fahamtid u baahan waxa weeyaan musanifka markuu ku yiri maa yatagayaru aakhiruhu haddii tagayurka ou wasadka yahay ama awalka uu yahay arintaas icraab shaqa kuma laha hadda wacada yacidu cid haddii lilaha kelimadaas fiiri maadiga wacada waawaa ku jiray mudaarici waawgu waa maqan ya baab isbadasha amarkii labadii waa maqan yihiin tagayurkaas awal kelima ku dhacay taas icraab lamila ah sarfi waay waxaa lamid ah eh, haddii uu wasadka yahay qaala yaquulu qowlan qul hadda fiiri aakhirkii mar qaala alif waay mar e, dhexdii aan dhahay aakhirka aan dhihin wasadki qaala alif waay wasadki haddana alifti waa isu bedelay yaquulu masdarkeedii qiyaaman yaa uu isu bedelay amarkii qul waa maqan yahay fiiri dhexdii waxaa ku dhacda isbedel aada u cajiib leh maadaama aysan aakhir kelima ahayn shaqa kumale naxwada sarfiya taa shaqa ku leh marka awaakhirulkelim saas u fahm ayib alcawaamil marka la leeyahay maxaa lagala jeedaa cawaamil waxa weeyaan maa yadkhulu cala اlismi min ficlin aw xarfin aw ismin isimkan icraabta ay galayso isbedelayo caamilka soo bedelayo oo galay wax ka bedelay inuu ficil yahay hadda waa noola miithaali jaaanii wa ra-aytu wa marartu hadda zayduntaas yaani zaydun jaacadaasoo ficil ahaa keentay caamilkii marka waa ficil wa raaytu aytu zaydan zaydantaas ra ra'aadaa ra-aadaa keentay bizaydin hoos dhigan ba-adaasaa keentay marka caamilki ficil waa noqon karaa sidii jaaa xaraf uu noqon karaa sidii ba'da bizaydin ku jirto iyo inoo kale ina allaha samiicun hadaa tirahda allahdaas hadda mansuubun biina yaa la laleeyahay isim waa noqon karaa haddaad tidhaahda haadaa daaribun caliyan haddaad tidhaahdid caliyantaas hadda waxaa kordhigay isimkan faacilaa kordhigtay walowlaa dafcu llaahi annaasa hadda annaasadaas waa mansuub waxa nasbistayna ficilna ma aha xarafna ma aha isim waaye marka alcaamilu aladii yuxdithu tagayura qad yakuunu ficlan wa huwa alaslu waxa nasbiya ama god afcaal waaye وقد yakunu حرفا waqad yakunu اسما cawaamishana saas u faham ayb marka intaas waxa weeyaan waa wixii icraabka ku taha markaasuu musanifku wuxuu iri falow kaana tagayuru tagayurki haddii uu yahay fii gayri اlaakhiri aakhirka waxaanan ahayn lam yakun icraaban ma noqdo haddii tagayurka kelimada ku dhacay hadduusan aakhirka kaga dhacin ee wasadka ama awalka uu kaga dhaco laysa dalika biicraabin ka qowlika fii falsin aad tiri idaa sakartahu haddaad taskhiirisid aad tiri fulaysun haadaa fulaysun macnaha beeseyaray weeyaan wa idaa kasartahu haddaad jamcisid oo jamcu tagsiir aad ku jamcisidne aflus wa fuluus aad leedahay marka tagayurka aflus iyo fuluus ku dhacay ama fulays yimiday ma aha tagayur oo icraab uu keenay ma ah liannahu aakhirka kuma jira wasadku ku jira waxaa ka adharsan amhiladii aan kuu miithaali qaamo iyo iyo wixii lamid a wkada waxaa lamid sidaasoo kale low kaana tagayuru haddii uu yahay fi laakhiri hadduu tagayurka aakhirka ku dhaco walaakinahu laysa bisababi alcawaamili kelimadii aakhirkii tagayura kaga dhacay laakiin tagayurkaas caamil ma keenina asigaa keligiis iska yimid ka qowlika oo kale weeyaan walaakinahu laysa bisabab cawaamil ka qowlika jalastu xayثu jalasa zaydun aa tiri jalastu xayثu jalastu xayثa jalastu xayثi intaba waa banaan tahay ayib marka lama dhahayo xayثudaas waxa weeyaan waa icraab liannahu damada saaran jalasaa keentay lama dhahay waxaa lagu leeyahay iyadoon jalasadii isbedelin yay xayuda keligeed isbadbedelaysaa isbedelkaas keligeed isbedelay biduuni caamilin mutagayir liannahu waxaa la rabay biikhtilaafi alcawaamil adaakhila calayha markuu sheygaa marna isgodaya marna iskordhigay ma hoosdhigay in cawaamisha ka horeysa in isbedesho laakiin caamilka hadduu keligiis yahay ousan isbedelin kelimada in isbedbedesho icraab ma keenin baa lagu leeyahay fa inahu yajuusu waxaa banaan an taquula in tira xayثu bidami oo jalastu xayثu aa tira wa xayثa aa banaan bilfatxi wa xayثi in tira bilkasri ilaa ana hadihi اlawjuha sadexdan ilaa ana hadihi اlawjuha awjuhdan athalaathata ee saddexda laysat ma aha bisababi اlcawaamili ama lam taqtadi hadihi alcawaamil laysat ma aha tagayurkan bisabab alcawaamil uma ah alaa taraa miyaadan arkaynin ana alcaamila waaxidu caamilka inuu keligiis yahay wahwa jalasa waqad wujida macahu maca caamili waaxidi waxaa la helay altagayur اmadkuur isbedbedelkaas marka caamilkii oo keli ah yaa waxaan anaga aragnay inay kelimadii isbedbedeshay marka ma dhici karto jalasa keligeed marna inay godaal keento marna ay keento eh, macnaha kordhig marna hoos dhig laakiin waxaa la rabaa tagayurka kelimada aakhirka ku dhacayo litagayur alcawaamil adaakhili calayha walidaalika ajruumigii markuu yiri eh, icraab tagayur awaakhir kelime liikhtilaafi alcawaamil adaakhili calayha ayaa ka wanaagsan middaa musanifka uu sheegay liikhtilaafi alcawaamili tagayurkan aakhirka keenayo waa inuu sabab u yahay cawaamisha koroo isbedeshay ayib taa waa mid marka maxaa laleeyahay xayثu xayثu iyo xayثa iyo xayثi luga waay ee icraab ma ah kelimada xayثuna waa mabni liannahu daa'ima muftaqira ila اlmudaafi ilayha xarafkay shabahday oo liana alxarfa waa kelima tadulu macnan calىa macnin fi gayriha fakadalika faاlxuruufu muftaqira ilى ma bacdaha fakadalika xayثu mabniya liannaha muftaqira daa'ima ila اlmudaafi ilayh falidalika hiya min almabniyaat walaysa min almucrabaat wاlxarakaat alati calayha laysat xarakaata icraabi inama hiya xarakaat luga saa weeyaan walamaa faraqtu min dikri اlmucrabi dakartu اlmabniya musanifka waxa weeyaan waxay ahayd in uu yani hadda sharaxan bal fiiri eh, dhibka uu leeyahay musanifka hadalkiisuu nagu celcelinayaa haddii intuu intuu fadhiisto matnigan iyo sharaxan hal cibaaro uu ka dhigo maanta dhanuma uma baahnaan le dakartu fi lmatni kada wa aqulu fi sharxi kada wa ana dakartu kada wa inamaa dakartu kadalika kada asigii baa isla hadlayo mushkilada haddii hal taaliif laga dhigi lahay waa iska yaraan lahayd ayb eh, intaa aan ku joojina wallahu aclam sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin